رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii riyaad الصaalixiin baabu fadli الsuxuuri iyo wa ta'khiirihi maa lam yakhsha quluucu اlfajr waxaan qaadanaynaa suxuurta cunitaankeeda fadliga ay leedahay xilliga soonka iyo in la ta'khiiriyo dibna loo malaadhiga saxuurtoo wakhti dambe la saxuurto haddaan la baqin inuu fajarka kuugu dhasho dad iska hordaweyn baa jiro aanba soo kacaynin raashinkii uu diyaarsaday iyo baastadii iyo caanihii oo isdul saaran yaa laga yaabaa inuu ku soo kaco xilligii oo dhammaaday waa qayman mana cuni karo wax kale ma samayn karo qaaraa cunoo dhah mugdi waaye intay dalka dumiyeen xaaladaasaa marka laga baqa waayo qofka haddii uusan ka cabsanayo inuu hurdo ay la tagto inuu dhaqse iska saxuurto amaa waxaa fadli badan in aakhirka laga saxuurto waa haddaan laga baqin fajarka dhalashadiisa can anas ibni maalikin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi tasaxaruu way suxuurta oo saxuurta cuna fa ina fi suxuuri saxuurtu barakatan barakaa ku jirtee muttafaqun calayhi caawi xadii uga jirtaa iyo goorneyn barako arkay iyo inaad dhahda ma aha qowlka nebiga sida uu u dhahay inaad u rumaysa waa lagama maarmaan barako macnayeemid xisi labadaba waa laga helaa oo ajirbaad ka helaysaa oo ilaahay subxaana watacaala bacdamaa nebiga amarkiisii aad raacday thawaabuu kaa siinayaa aakhirka mar allaale markaad ka saxuuratana kartidaad yeelanaysaa shaqadaadii waad qaban kartaa lix marka la gaaro shaqaalo waa soo wada roobtaan waay saxuur la-aantaad kalifaysaa marka barakaa ku jirtee saxuurta cuna wa can zayd ibni haabitin qaalo wuxuu yidhi tasaxarnaa waxaan la saxuur cunnay maca rasuulillaahi rasuulka micigiisa nabiga nacigiisaan la saxuuranay sala allahu calayhi wasalam uma intaa kadibna qumnaa waan istaagnay ila asalaati salaadaan u kacnay qiila waxaa loo yiri kam kaana baynahumaa meeqaa u dhaxaysay aadaanka iyo mtaqaanaa suxuurta meeqaa u dhaxaysay qaala wuxuu yiri qadru khamsiina aaya konton aayadood qadarkooda muttafaqun calayhi konton aayad inta laga akhriyo qadar la eg ayaa u dhaxaysa bay dhaheen suxuurtiya iyo salaada taa waxay tilmaamaysaa in aad dib loogu dhigi jiray saxuurta sababto waxay tahay suxuurta in wakhti dambe la saxuurtaa fiican oo xilliga ducaa mustajaabada waafaqaysaa wa bilasxaari hum yastakfiruun sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala ayadoo xaaladdu sidaa tahayna waxaa wax badan loo baahan yahay dadka muslimiinta inay aad u ogaadaan suxuurta qiimaha wanaagga ku jira waxaad ka fahmaysaa xadiidka cibaado jacaylka saxaabada sababtu waxay tahay xataa markay wax qiyaasayaanay saacadaynayaan cibaadaday ku saacadeeyaan meeqaa u dhaxaysay intaa inta haddii nala dhaho shan daqiiqaanu dhahnaa ama labaatan daqiiqo ayuu waxay wax ku cabiraan waa cibaadada intaa meeqaa u dhaxaysay labaatan aadood inta la akhriyo intaa goormaa u dhaxaysay inta sadaqa laga bixiyo intaa goormaa u dhaxaysay nin wasqaana intuu wasqaadka dhammeeyo wax walba waxay ku jaangoynayaan waa cibaadada marka aad bay u cibaado jeclaaynu can ibni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxuu yihi kaana lirasuuli illaahi rasuulka alla waxaa u sugnaa sala allahu calayhi wasalam muadinaani laba muadiniin mu'adinaani buu lahaa laba qof oo aadaana bilaalu waa bilaal iyo wabnu ummi maktuum ninka lagu magacaabo waa cabdulaahi ibn maktuum uun ninkii indhoolka ahaa ninkii indhoolka ahaa labadaa mu-adin buu lahaa fa qaala rasuulku wuxuu yidhi ina bilaalan ninka bilaal lagu magacaabo yu'adinu waa aadaamaa bileyli habeenimuu aadaamaayo aadaanka koowaad buu aadaamaa fa fakuluu cuna oo washrabuu caba cuna oo caba xataa yu'adina ilaa uu aadaamo ibnu ummi maktuum ninka laga magacaabo ina ummi maktuum ilaa uu ka aadaamo idinka cina oo iska cada oo mar haddii ibnu ummi maktuum uu aadaamo joojiya raashinka qaala wuxuu yidhi walam yakun uma ahaanin baynahumaa baynkooda ilaa an yanzila haada inuu kan soo dego wayarqaa haada kama uu kora maahan muttafaqun calayhi intaa dambe waxaa dhici kartana ibnu cumar wata hadalkoo labadooda uma dhaxayn aadaankooda ilaa inuu bilaalna soo dego ibnu maktuubna wuu koro meesha lagu aadaamayo oo macnaha loolama jeedo kan markuu aadaamo uu soo dego kan horebuu ka aadaami jiray xilligaa u dhaxeeyey inta laga saxurto laga qiyaan tukado wakhtigaa u dhaxaysay laakiin waxaa macquul ah in loola jeedo ibnu maktuum indhool oo arki maayo fajarka inuu dhashay bilaal baa markuu aadaamo uu iska fariistaa meeshiisa halkiisuu ku saxuurtaa fajarka dhalashadiisuu ilaaliyaa markuu ogaado inuu inuu dhashay aan ay dhalatay salaadii ama xilligii salaada subax ayuu soo degayaa uu leeyahay ibnu umu maktuumow kaalay oo aadaan taasaa laga yabaa inuu kana soo dego kana aadaanka kuwaad markuu aadaamo bilaal inuu intuu soo dego ibnu ummi maktuumna isla markii uu kor aado oo markaa uu sameeyo inuu aadaamo xaaladda noocaasi markaasaa ma aha marka waxaa kaloo riwaayadka ku dartay wuxuu ahaa ibnu maktuum nin indhool ah oo wax arkaynin mana aadaami jirin ilaa la yidhaahda asbaxta asbaxta waad berisaday kaalay xilligii waa la joogaaye wacan camr bni caas radia allaahu canhuma ana rasuula allahi qaal radia allaahu canh ana rasuula allahi qaala faslu maa bayna siyaamina waxa lagu kala sooco oo lagu kala saaro soonkeena iyo wa siyaami ahlilkitaab wa aklatu saxari suxuurta cunitaankeeda ma suxuurtaan raggaasa idinka suxuurta watunawii xadiid kale ku yiri rawaa muslim baa xadiidkaa wariye baab fadlu tacjiili ilfitr afurka oo lasoo dedejiyo fadliga uu leeyahay baabkiisa waaye iyo wamaa yuftiru calayhi wixii lagu afuri lahaa iyo wamaa yaquulu wuxuu dhihi lahaa bacda alifqaari afurka kadib waa qofka fadliga uu leeyahay afurkoo la dedejiyo macnaha meelama jeeda xilligii afurkoo la gaarin in la afuro ee waxaa laga wadaa xilliga afurka marka la gaaro in dhaqsa loo afuro wixii lagu afuri lahaa waa labo iyo wuxuu dhihi lahaa qofka markuu afuro kadib intaasaa baabka looga hadlayaa badejiyo afurka dada xaadu la suga ee inta xaadu ay muuqato lama afuraayo mar allaale mar kalba afura war xaadu baa muuqatay xaadiyo afar maxaa isku keenay mar hadduu cadceedu dhacdo qofka saa'imka uu afuran yahay sida ma imaan doontada wacan sahl bin sacad ana rasuul allaahi qaal rasuulkii alla wuxuu yidhi laa yazaalu annaasu dadku ka zuuli maayaan bikhayrin khayr inay ku jiraan maa yacjilu alfitra intay afurka dadajinayaan maa cajalu alfitra intay afurka dadejinayaan dadku khayr bay ku jiraan xidigiibaa la sugayaa waxbaabaa la sugayaa wax la sugaa maxay tahay mar hadday qoraxdu dhacdo wax la sugaayaa markaa ma jiro ummadu in allaala intay afurka dadajinayaan khayr bay ku sugan yihiin afurka iyo iyo maqribka tukashadiisa afurkaa horeeya qofka gacanta ku haysta timirtii biyaha ma cunaayo ma cadaayo wuxuu sugayaa inta laga tukada maya waa inuu qofku afuraa nafta luuntoo dhan bay baahnayd waajibkii alla gudatay waa la abaalmariyaa waa biyaha siiye in allaale intaan salaad la gelinin waa in timir la cunsiiyo intaan salaad la gelinin magaleya timirta inkayga gelgelaysaa haddaa galgashay cun kadibna salaada ilaahay tuka subxaana wa tacaala wa can abiicaqiyati qaala wuxuu dhahay dakhaltu waan soo galnay ana wa masruuq haddii ninka masruuq lagu magacaabo calaa caaishata caaishaynu u soo galnay radia canha fa qaala lahaa masruuq wuxuu ku yidhi rajulaani laba nin baa jirta caaishay min asxaabi muxammadin labadaba asxaabta nebi maxamed bay ka mid yihiin kilaahumaa labadooda mid kastoo ka mid ah laa ya'luu kama gaabiyo alkhayri khayrka waa laba qofoodoo saxaabada nebiga ka mid ah labadoodana khayr kama gaabiyaane khayrkay u degdegaan axaduhumaa midkood yucajalu almaqriba maqribkuu dedejiyaa yooliftaara afurka maqribka dhaqsuu tugtaayo afurkana wou dhaqsayaa waalaakharu midka kalena yu'akhiru almaqriba maqribkuu dib u dhigaa yooliftaara afurka afurkana aad buu gadaal uga dhigaa faqaad waxay tiri man yucajalu almaqriba waa kee midka tacjiiliya ee dedejiya man yucajilu almaqriba iyo aliftaar qaala cabdullaahi yacni ibni mascuud baa loola jeedaa cid kale uga daaye laakii tan afarka dadejiyaa ibni mascuud waayaa la yiri faqaal wuxuu tiri haakadaa kaana saasuu ahaa rasuuluullah yasmacu mid sameeya mid nabiga saan buu samayn jiray kii kale waxba kama soo qaadin laakiin kan waxa uu sameeyo buu rasuulku samayn jiray way tiri rawaahu muslim qowluhu laa yalu ee laa yuqasar fi lkhayri laa yuqasiru fi lkhayri koorka kama gaariyaa loola jeedaa qayrka kama daadiyo ay markaa ula jeedaa wa can abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi qaala allaahu caza wajal axabu cibaadi addoommadayda waxaa loogu jeceyl badan yahay ilaya xaggayga waxaa xaggayga loogu jeceyl badan yahay acjaluhum fitra kuwooda ugu dedejin badan fitrigii afurka dadka afurka aad u dadejiya oo dhaqso afura mar allaala markii qoraxdu ay dhacdo kuwaas waaye kuwa addoommadayda xadiga loogu jecel yahay wa qaala xadiidun xasan buu yidhi rawaahu tirmidi laakiin waxaa la sheegay xadiiskanu daciif yahay daciif ahaadee waxaa jira axaadiisyo fara badan taageeraya xoojinaya in ilaahay subxaana watacaala lama ducaysan qeyb ka zuulaynin in allaala intii afurka dadejinayaan wa can cumar bn khadaab qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi idaa aqbala leyli habeenku hadduu qaabilo min haahunaa meeshaa oo meeshii qoraxdu ay kasoo baxday ay ka soo dhacay si uu habeenkii mugdigu aado wa adbara annahaaru maalintiina ay dib jeediso min haahunaa meeshaa kale waqarabat ashamsu qoraxduna ay dhacdo faqad aftara asaa'imu saa'il uu afuray macnaha wuu afuran yahayda maxaa loola jeedaa xilliguu afuran hayaana joogaa wax kale oo dhimannaba lahanba mar haddii habeenkii maalintu kala jeestaan oo qoraxdii ay dhacdo habeenkiiba dhanka uu aado maalintana dhanka ay u weecato faqad afqara asaa'imu saa'imku wuu afuray macnaha wuu afuran yahay waxaa loola jeedaa xilligii uu afuri lahaa waaba la joogaaba wacan abi ibraahim cabdullah bni abi awfa radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi sirnaa waanu soconay maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisaan soconay sala allahu calayh wasalam waxwa saa'im asagana uu saa'imuhu sooman yahay falamaa goortii qarabat ishamsu qoraxdii ay dhacday qaala libacdi alqowmi qoomkii qayb ka mida wuxuu ku yidhi yaa fulaanu hebelow anzil beg fajdax lanaa naaqas casiirka fajid axlana asaa ma fasiri doono waa sawiiqi iyo wixii la cabi lahaa loo sameey faqaala wuxuu dhaha yaa rasuul allah rasuulka alla low amsaytamaad galawaysatid qoraxdii iftiin baa jiri ula jeedaa maa murdiwaysatid oo galab lagaa gaayo qaala inzil dig fajdax lanaa noo sameey waxaan cabi lahayn waay qaala urinna calayka nahaaran iftiin baa korkaaga ah rasuulka allah qoraxdii way tacday laakiin iftiin baa jira qaala inzil deg fajdax lanaa yaa samay sawiiqa fajdax lanaana waa maxaaaye waxa la cabo oo la qaso macnaha sawiiqda inta la shiido sida casiirka taarigoo kale yaa biyo lagu qasayaa kadibna waa la cabayaa aad buu macaan badan yahay qaala deg buu dhahay nebiga oo noo samay sharaabkii qaala fanazla wuu degay oo kuu saarnaa buu ka degay fajadaxa lahum wuu u qasay wuu u sameeyey fashariba rasuululah rasuulkii allama wuu cabay sal alla calayh wasalam uma kadib qaala wuxuu dhaa idaa ra'aytum alleyla habeenkii haddaad aragtaan waa mugdigii qad iqbala inuu soo qaabilay minha huna meeshan faqad aftara asaa'imu saa'imkuu wuu afurayba wa ashaara biyadihi qibla almashriqi dhanka qorax bax buu u tilmaamay qorax haddii ka soo aroorto oo mugdigii meesha uu isugu tago qoraxdiina ay dhacdo aad aragtaan saa'ilkuu afriye wuu afurayaa macnaha xilligii la afriha buu joogaa muttafaqun calayhi qowlow rajidax bijijiin bijiin baa la akhriyaa uma daalin uma xaa'in muhmalatayn aa dhibca tiray ay akhliq dheeh waaye oo ku qas assawiiqa daangada bilmaa ibna noogu qas shay maa taqaanaa la shiiday oo sanayd ah ama sigaango ah oo inta la shiido la bogeeyey iyo inta biyo lagu qaso yaa la cabi jiray wax ka macaan badan ma jiro wa can salmaan bin caamir addabiy lagu magacaabo rabbiyi ninka lagu magacaabo alsaxaabiy ee saxaabigaa radia allaahu canhu can ilnabiyi qaal idaa afqara axadukum axadkii markuu afurayo falyufqir calaa tamrin timirha ku afuro fain lam yajid hadduu waayona falyufqir calaa maai biiha ku afuro fainahu طahuurun biyuhu waa طaahire rawaahu abu daawuud iyo tirmidi qaala xadiiثun xasaix buu yidhi waxaa la tilmaamay xadiisku isaguna inuu daciif yahay daciifba ha ahaadee waxaa jira xaadiisyo fara badan oo taageeraya waxa lagu afuro inay timirta u wadaad badan tahay qofku hadduu timirtaa u fiican ilanbu arka maantao dhan aan cunto ku dhicin calooshaa bahayd timirtaa aada ruqadkaa weliba weliba midda mataqaanaa ruqadka ah iyo aada u fiican in caloosha laga bilaabo baahayd laakiin raashin weyn haddii aad ka bilowdo ee balshiidkii waxyaabihii maanta dhan uusan shaqaynin waxaa dhici karta dhibaato kala kulmo qofkiinuu cudur waxyaalo kala kulmo marka timirta aad bay u haboon tahay haddaad weysasoo maaha biyaa lagu bilaabaa iyadu waa qaahir way fiican yihiin markaa wixii ka dambeeyay aad timir cunto waad biyo cabteen wixii kaloo aad samaysatay sanduuskaagii bashmashkaagii dejiyahaagii ayay xadoontaa cun laakiin marka ugu horaysaa hilibkii delis ha ka bilaabine waxaad ku bilowdaan tamar rasuulka sal alla calai wasalam kadib haddaad weysaan oo aad suurageli weyso biyaha ku bilaaba xataa xasawaad iyo kabashooyin biyo ah yaa la tilmaamayaa taasaa wanaa ku jira taasaa ilaahay dadka khayr ku siiya subxaana watacaala marka saa sameeyo habkaa markaa u anfura bariiskii waxaaba ka xunba kuwa sigaarka ku bilaaba maaragta kumaantoo dhan madaxa saa u haystaa damaanta ugu wadaysa soonka madaxa kale uma soo qaadi karo wuu qaadiraysan yahay qaabkiibaa haaya sakaraadkiibaa haaya wuxuu cabi jiray tuwaakad waa haysaa shiisad waa haysaa saa allaahu akbar ma maqlay xabad sigaar iyo wuxuu haystaa bahalkii lagu shidahayey taasna waa wax aad yaa u fool aan u wanaagsanin qofka saa'imka ah wa can anas qaala kaana rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa baa layiri sal alla alay wasalam yaftiru mid afura qabla an yusalli intuusan tukani ka hor wuxuuna ku afuri jiray calaa rutabaatin dhowr xabad oo timir ah timirta rutabka la yiraahdo ayuu markaa ku afuri jiray waa mar allaala markay idraagto oo bislaashaha ay gaarto intaysan timiroodin ka hor taasaa aad u fiican weliba fain lam takun haddii aysan ahayn uu waayo ruabaat rudabaadna fa tumayraatun tumir buu ku afuri jiray waa taskiir tumraado waa mataqaanaa waa timirta baaxa ah taasuu markaa ku afuri jiray rasuulka sal alla calah wasalam fain lam takun tumayraat haddii timir la waayona xasaaxuu kaban jiray xasawaatin kabashooyin oo minaa imbiye ah dhowr kabasho oo biyo ah ayuu nabigu ka kabanayay sal alla calayh wasalam saasuu markaa yeelay rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala xadiian xasan marka kayfiyadaasaa loo isticmaalaa waana cunaa baabu amri saa'imi bixifdi lisaanihi amar la amro qofka saa'imkee sooman carabkiisa inuu ilaaliyo iyo wa jawaarixihi xibnihiisa can almukhaalafaat waxyaabaha diinta khilaafsan inuu ka ilaaliyo waalmushaatamati iyo cayda iyo wixii wixii la ah dadka gaalkabada inay soomin maba say u hadlayaan iyo akhlaaq xumida iyo waxa afkooda ka soo baxa kanaa sooman ma isdhahaysid intuu ka soomaya baktiguu ku afurayaa xan iyo wuxuu ku jiraa jawaarixda ma ilaalinayo xubnihii ma ilaalinayo turbuu ciyaaraya filma fiirsanaya waxyaabo fara badan ayuu markaa ku socdaa midka waxaa la leeyahay wax saa'in baa tahee carabkaaga ilaali shataamadii cayda ka ilaali xanta ka ilaali aflagaadada ka ilaali beenta ka ilaali jawaarixdaadana xifdi oo ilaali mukhaalafaad oo dhan ka ilaali wax kasta oo diinta iyo amarka alla khilaafaya iyo mushaatamada wacayda iyo wixii markaa la mid ah can abi hurayra qaala qaala rasuulu ullaahi idaa kaana haddii la gaaro yowmu haddii uu ahaado yowmu sawmi soom maalin axadikum midkiin axad adinka idinkamida ah hadduu maalin sooman yahay falaa yarfus rafaf yuusan samayn wa afxumu walaa yaskad iyo buuq iyo cay labadaba fa in saabahu axadun axad hadduu caayo ow amase qaatalow la dagaalamo falyaqul ha dhaho ini saa'im ana saa'ima ahay muttafaqun calayh war waa soomanahay eh haddii qofku caayo ama ku afnagaadeeyo wa canhu qaala qaala nabiy nebigu wuxuu yidhi man lam yadac qofkii aan ka tegin qowla zuuli hadalka beenta ah iyo walcamala camal qabasho bihi zuurka lagu camal qabto falaysa lilaahi xaaja dalka ma laha ilaahay fii an yadaca tacaamahu wa sharaabahu inuu ka tago cuntadiisa iyo cabitaankiisa haddaad cuntii cabitaan ka tagtay ood qow zuur iyo camalqabasho been lagu camal qabto maantoo dhan aad dadka qiyaamayso ood beeca ku qiyaamayso ood dadka dhibayso oo mashaakil kasta aad samaynayso aad aadna sooman tahay ilaahay dan kama laha dunka ma laha ilaa subxaana watacaala tacaamkaagii sharaabkaaga haka tegin waxay soomaali dhihi jireen waa dameer afka ka xiran qofka hadduusan xumaanta ka tegin uuna sooman yahay ama uusan tukan uuna sooman yahay dameer ximaar waay ximaar afka ka xir ma dugtaa waa maya laakiin cuntaa loo diiday sidii oo kalaad markaa la mid tahay saa darteed ciyaarta iyo waxyaabaha soonka wax yeelaaya aad isaga ilaaliya qowma zuuri camalu bihi anaa cunay buu leeyaha jar buu ciyaaraya ama turi buu dheelaya intaan anaa cuno garaad cuntay xaaladaasaa markaa la diidaa baabu fii masaa'ila min asawm masaa'il waxyaaba soonka ku saabsan ayuu baab u yahay can abi hurayra can ilnabiyi qaal idaa masii hadduu iloobo axadakum mikiin oo faakala uu cuno aw shariba ama uu cabo falyutimma sawman suunkiisa ha iska dhammaystirto fainamaa adcamahu allah wasaqaa allaa quudiyo waraabiyey muttafaqun calayhi axad adinka idinka mid ah wuu soomaa soonkii iska iloobay dar alle waa cuna bariis buu cunay ama wax lamid ah waa abuu caanu cabay iyo wixii markaa lamid ah markuu dhargay oo ogaaday inuu sooman yahay iskaada soonkaaga gudma lagaama rabo wax kale lagaa rabaa markaa ma jiro saa dartee soonkaagaa wadanaysaa allah ku quudiyo ku wanaabiyey ilaahay waa ku quudiye muttafaqun caleyh can laqiiqi bin sabrat qaala wuxuu yiri qultu waxaan iri yaa rasuul allah rasuulkii allow akhbirnii ii sheeg can lwuduu'i wisqaadka wisqaadka wax iiga tilmaamo qaala rasuulku wuxuu yihi asbiq lwuduuca wisqaadka kaafeeyee oo macnaha wuxuu ula jeedaa taam yeel wisaqaadka xibnaha oo dhan gaarsii biyaha ku faajofaajo macnaha wa khalli gelgeli bayna alasaabici faraha dhexdhexdoodana gelgeli biyaha wa baaliq fi listinshaaq sandaarsigana ku xeel dheerow oo xoog sanka biyaha ugu jiid ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay maahane marka la sandaarsanaayo ha ku jiidin haddaad saa'im tahay xilliyada kale waa lagu xeel dheeraadaa sandaarsiga wa baaliq fi listinshaaq sandaarsiga ku xeel dheerow xoog salka biyaha ugu jiib oo meesha dambageey ilaa inaad sooman tahay maahane marka la sooman yahay waa la sandaarsan karaa laakiin sandaarsiga lagu xeel dheeraan maayo ninka lagu magacaabo laqiid minsabaha wuxuu yidhi qultu yaa rasuul allah waxaan dhahay rasuulkii ilaahayow akhbirnii can ilwuduu wisqaadka bal iiga waran waxaad iiga khabartaa oo wax iiga sheegtaa waysaqaadka qaala rasuulku wuxuu yiri asbiq ilwuduuca waysqaadka kaamil yeel ku faajafaajoo macnaha xubin kasta oo xubnaha loogu talagalay wisqaadka ah biyaha gaarsii markaasaa samayso wakhal wuxuu yiri rasuulka sal alla calayh wasalam wuxuu yiri wakhalli galgali biyaha bayna alasaabici faraha dhexdhexeedkooda faraha dhexdhexdoodana geli biyaha wakhammil bayna alasaabici faraha dhexdhexdooda biyaha gelgeli wabaalic ku xeel dheerow fil istinshaaqi sandaarsiga markaad wasqaabanayso oo sandaarsanayso xoog siinka biyaha ugu jiid baa loola jeedaa ilaa an takuuna saaqiman inaad sooman tahay maahane haddaad sooman tahay waad sandaarsanaysaa laakiin waxaa la diidayaa inaad ku xeel dheeraato oo xoog siinta biyaha ugu jiido oo waxaa laga baqayaa siintii afkay isku furan yihiine in intay biyaha kugu fakadaan ay kugu cararaan soonka marka uu kaa jabo rawaahu abu daawud watirmidi qaala xadiiun xasanu saxiix wacan caaishata radi allaahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuulu llaahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calay wasalam yudrikuhu lfajar fajaru fajarkaa haleeni jiray macnaha fajarka ayaa qaban jiray wahuwa junuubun asagoo janaabo ka qaba min ahlii ehelkiisa min ahlii marka ay leedahay caaisha waxay ula jeedaa rasuulka si kale kuma janaaboobaayo sideena dadweynaheenoo kaleo inta gabarha habeen intay isku soo miisaasho kadibna ay la jiifato kadibna sidaa uu wax ku daadiyey biyo uga yimaadaan nabi ka nasahnaa sal alla wasalam ilaah wuu ka ilaaliyey haddii nebigu ay wax ka imaanayaanna laasima in ehelkiisay ka ahaadaan laakiin shaydaan baa ilaah ka qismiyey kana dhowray kana ilaaliyey marka waxay leedahay rasuulka sal alla calay wasalam fajarkaa hameeni jiray oo fajarkaa ku dhalanayay asagoo janaaba ka qaba min ahlihi ehelkiisa uma yaqtasilu wuu qubaysanayey wayasuumu waana soomayey muttafaqun calayhi macnaha salaad ku baranaysa asagoo janaabo qaba la dhihi maayo bacdamaa adoo janaabo qaba uu fikirka kugu dhashay soonkaa kuuma jiro oo nabiga sal alla alay slam soonkiisana wuu yaran jiray waana qubaysana wana tukana muttafaqun calayh kafaara gudna malaha qallana ma laha wa caaishata wa ummu salama radia allaahu canhuma qaalataa labadooduba waxay dhaheen kaana rasuulku wuxuu ahaa sal alla calayh wasalam yusbixu mid waa bariista junuban asagoo janaabaysan asagoo janaabo qaba min gayri xulmin huwa la'aan waa la-aan waasaan hadda tilmaamay oo min gayri xulmin waxay ula jeedaan labadaa gabdhood ixtilaam ma lahayn nabiga sala allahu calayh wasalam inuu ku tallaacdo kuna ciyaaro shaydaan suuragal ma lahayn waayo jid maba u lahanba rasuulkeena sala alla wasalam inuu dhibaato gaarsiiyo jimaac uu ku waxeeyo laakiin saa darteed ayuu ku waabariisanayaa asagoo janaabaysanoo aan riyo ahayn xaggay ahaanaysaa marka waa inankiisa uma yasuumu kadibna wuu soomi jiray muttafaqun calayh baabu bayaani fadli sawmi almuxarami washacbaan ila shuri lxurum fadliga ilii baabka ee uu leeyahay soomka la soomo muxaram iyo shacbaan iyo bilaha xurmada leh can abi hurayra qaala qaala rasuulu llaahi rasuulka alla wuxuu yiri sal alla alay slam afdal asiyaam soom waxaa u fadli badan bacda ramadaan bisha ramadaan kadib soom waxaa u fadli badan shahruullaahi lmuxaram bisha alle ee muxaram ah wa afdal asalaati salaadna waxaa u fadli badan bacda alfariida waajibka kadib salaat lleyli salaada habeenkii la tukado rahisun ba xadiidkaa wariyey wacan caashata radi allaahu canha qalad waxay tiri caashana lam yakun ilnabiy nebigu ma uusan ahayn sal alla calayh wasalam yasuumu mid soomaa min shahrin bil akhar uu kaga badnaa min shacbaana bisha shacbaan bil uu kaga soo mid badnaa shacbaan ma uusan jira rasuulka sal alla calayh wasalam fainahu kaana wuxuu ahaa yasuumu mid soomaa shacbaana kullah shacbaankao dhan ba wuu soomi jiray wa fii riwaaya kaana yasuumu shacbaana shacbaankuu soomi jiray ilaa qaliilan in maahane waayo xaadiis qaar baa waxay tilmaamayaan bil uu dhammaystay ma jiro ilaa bisha soonka maahane amaa bilaha kale wuu kala badnaan jireen haba kala badnaadaano waayo riwaayaddan dambe waxay tilmaamaysaa shacbaanka ayuu soomi jiray ilaa in yar maahane wa can wajiibat albaahiliy can abiiha aabbaheed waxay ka weriday ow cammiha ama adeerkeed annahu ataa inuu u yimid rasuul allah sal alla calayh wasalam rasuulka ayuu u yimid uma infalaqa kadibna wuu tegay fa ataahu wuu u yimid bacda sana sana kadib buu usoo laabtay waqad taqayarad ayadoo ay doorsoontay xaaluhu xaalkiisa iyo wahan-atuu qaabkiisa asagoo ninkii dhan ruf noqdoo caato noqdoo haziilooyoo mtaqaanaa asagoo dhanba doorsoomay ayuu hal sana usoo noqday faqaala wuxuuhi yaa rasuul allah amaa tacrifunii miyaadan i garanayn may taqaanaa qaala wuxuu dhaha man anta yaa tahay qaala ama albaahiliy ninkii reer baahiliyaan ahay alladii ji'taka kuu yimid caamal awal sanadkii hore qaala famaa hayarak warsaan maahayn waad nuuraysaye maxaa ku dooriyey waqad kunta waxaad ayd xasanan hay-anin hay-adiisii maqaamkiisii xaaladiisa ay wanaagsan tahay qaala wuxuu yidhi ma akaltu ma cunin tacaaman raashin minda laga bilaa markii faaraqtuka aan ku faaruqo waan kaa tegay ilaa biman habeen maahan muxuu la jeedaa waan soomanaa hal sano uu nebigu ka maqnay oo kaamil ah ayuu ninkii soomay habeenkiibu buu xuni jiray faqaala rasuulku wuxuu sal ly slam cadabta nafsak naftaadi baad cadaabtay naftaadii waa cadaabtay uma qaal wuxuu dhaha nebiga sum shahra sabr bisha sabarkaa soom waa bisha ramadaan wa yowma maalinna soom min kulli shahrin bil kasta shahru sabr markaad soonto bil walba hal maalin ka soom qaala zidnii ii kordhi buu dhahay faidna dii quwa xoog baan leeyahee qaala sum yowmayn waayo laba beri ka soo bilwal qaala zidnii ii kordhi qaala sum alaaata ayaam waayo saddex maalmood ka qaala zidnii ii kordhi qaala sum min alxurum bilaa xurmada leh soon watruk ka tag sum min alxurum watruk sum min alxurum watruk saasuu markaa rasuulku yiri sala allahu calayh wasalam macnaha soon xurum wuxuu la jeedaa min ashhar alxurum waay waa shahrullaahi lmuxaram baa laga wadaa waa bisha ilaahay ee muxaram ah saasaa markaa loola jeedaa wa way ku jirtaa haddii laga tago bisha kale dulqacdaa soo gelaysa dulxaj wahuwa ashhur allatii laa tastaxilu fiiha alqarab alqitaal waa bilaha aysan carabtu dagaalamin oo ay xurmaan jireen ayaa markaa loola jeedaa bisha xurmada leh soon buu dhaw nabiga kadibna ka tag sum soon haddana min alxurum bilaa xurmada leh watrug ka tag haddana sum min alxurum watrug wa qaala biasaabicihi athalaatha farihiisa saddexda ayuu ku ishaaray fadammahaa wuu damiyey wuu daboolay uma arsalahaa haddana wuu sii daayay rasuulka sal ala alih wasalam macnaa soon haddana ka tag soon haddana ka tag rawaahu abu daawuud shahru sabar waa ramadaan bisha ramadaan baa loola jeedaa shahru sabarna bisha ramadaan baa la yidhaahdaa baabu fadli sawm soonka fadliga uu leeyahay baabkiisii waayey iyo wakayrihi camal aan soon ahayn oo fi lcashri alwali tobanka ugu horeeya la qabto oo min dilxiji bisha dilxaji can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala rasuulku wuxuu yiri sal alla alay wasalam maa min ayaamin ma jira maalmo alcamalu asaalixu camal fiican lagu dhex qabto fiiha maalmaha gudahooda axabu ila allaahi alla xaggiisa loogu jecel yahay min haadihi alayaam maalmahan ee kuwaan ah yacnii wuxuu ula jeeda ayaam alcashir maalmaha tobanka ah waa tobanka dilxaj ugu horaysaa camal u dhigma oo ka fadli badan ma jiroo la qabto soonkeligii ma aha waa camal kasta oo saalix ah oo wanaagsan qaal waxay dhaheen yaa rasuulla waljihaadu fii sabiiliillah xataa jihaadka in jidkiisa lagu jihaado lama raggeed mamamamiya qaala walaljihaadu fii sabiili illah xataa haddii la galo jidka ilahay jihaadkiisa lama fardi dama ilaa rajula minmaahana kharaja la baxay binafsii nafsadiisa iyo wamaalihi maalkiisa falam yarjic min dalika bishay waxna aan markaa la soo noqonin wax uu la soo noqday ma jiro waa ku soo baaba-ay meeshii asagiina lagu diiyey wax uu soo helay oo uu la soo laabtayna markaa ma jirto rawaahu albukhaariyo baabu fadli soomi yowma carafa maalinta carafo fadliga ay leedahay soonka la soomayo cashuura cashuura waa bisha muxaram wataasuucana waa sagaalaadka muxaramka wa can abi qadaada qaala su'ila rasuuluullah rasuulkii allaa la su-aalay can sawmi yowmi carafa maalinta carafa soonka la soomo maxaa laga helaa oo ajir ah qaala rasuulku wuxuu yidhi yukafiru assanata almaadiya walbaaqiya waxaa lagu dhaafaa sano tagtay iyo sano soo socotaa rawaah muslim baa xadiidkaa wariyey la sano e, e, e, dembigooda yaa lagu dhaafaa wacan ibni cabaas radi allaahu canhuma ana rasuula allahi saama wuu soomay yowma cashuura wa amara bisiyaamihi soonkiisana wuu amray dadka muttafaqun calayhi wacan abi qadaada ana rasuula allahi su'ila can siyaami yowmi cashuuraa la weydiiyey maalinta cashuura soonkeeda faqaala yukafiru asanata almaadiya sana tagtaa lagu dhaafaa buu yidhi nabiga rawaahu muslim wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu ullah lain baqiitu haddii aan sii haro oo aan baaqi noqdeen sii joogo ilaa qaabili ilaa sanadka soo socda sanadka caamka muqbilka ah la asoomanna waan soomi oo soomi attaasica sagaalkan waan soomayaa buu dhahay nabiga laakiin uusan gaarin baa la yidhi rawah muslim baa xadiidkaa wariyey istixbaabsiya ee soon sittati ayaan baynu geli doonaa haddii rabbi yidhaahdo oo bisha shawaal ah isha marka soonka uu dhammaada sunnaan la sumeeyo in la soomo lix maalmood oo bisha soo fureed markaa ah fadligii wanaagga ku jira ma arki doono haddii rabbi idiyo wabillaahi towfiiq wallaahu subxaana watacaala tacaala